أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين الحمد لله waxaan ilaahay subxaanaه watacaala dhammaanteen uga mahad celinaynaa si nabadgelyo ah ilaahay inagu soo celiyey xalaqaadkeennii cilmiga iyo duruusteennii cilmiga inagoo diinteenna iyo jirkeennuba uu noo caafimaad qabo si deganaasho ah inagu soo celiyey ayaan ilaahay uga mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa daalik maantay oo taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha lixaad laba kun iyo toban iyo sagaalka waafaqsan saddexiyo tobanka bisha tobanaad kun afar boqol iyo afartankii ee taariikha hijriga ah waxaa halkan inooga bilaabmaya kitaabkan la yidhaaho alyaquut الnafiis fii madhab ibni idriis waa kitaabkii shanaad ee daraasadeenna silsiladdii aanu ku daraasaynaynay madhabka alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaanu hore u soo qaadannay oo ilaahay ina waafajiyey ilaa afar kitaab madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ka mid ah inaannu hore usoo soo dhammaysanay maantana ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi wajuudihi wa karamihi ilaahay wuxuu ina waafajiyey kitaabkii shanaad inaan halkan aanu ku kulanno kitaabkan alyaquut nafiis fii madhab ibni idriis ayaa magaciisa la yihaa waa kitaab nahri ah waxaa jira isagoo nadmi laga dhigay oo shicir loo bedelay oo magaciisa la yidhaaho ashaafi alaniis nadmu liyaaquuti nafiis isagoo shicira kitaabkan oo gabay loo bedelay ayaa jira oo magaciisa la yidhaaho ashaafi alaniis nadmu liyaaquuti nafiis kaasi marka waa kitaabkan hadda maanta aanu bilaabayno oo shicir loo bedelay laakiin kan hadda maanta aanu akhrisanayno bilaabanayno waa kitaabkii oo nasri ah oo aan nadmi ahayn kitaabkan marka miisadiisa waxaa ka mid ah ama astaamaha uu dheer yahay kutubtii hore aanu u soo qaadanay waa kitaabkii ugu horreeyey oo hadda aanu qaadanayno oo kulminaya afarta qaybood ee axkaamtu ay u qaybsanto kutubtii hore aanu soo akhrisan jirnay intooda badan waxa ay ku koobnaayeen qismiga cibaadaadka qismiga cibaadaadka ayay ka hadlayeen intooda badan ilaa kitaabkii inoogu dambeeyey kitaabkeennii almanhaj اlqawiim isagu muqadama alxadramiya isagu wuxuu ku soo daray qismiga beeca beeca unbuu ku soo daray qaybaha kalena kama uusan hadlaynin laakiin kitaabkan shanaad oo maanta aanu bilaabayno afarta qaybood oo axkaamtu ay u qaybsanto ama fiqhiga islaamigu uu u qaybsamo waxba kama tegi doono kitaabkan qismigii cibaadaadka kitaabku uu ka hadli doonaa wuxuu kaluu ka hadli doonaa qismigii beeca wuxuu kaluu ka hadli doonaa qismigii nikaaxa iyo qismiga jinaayaadka waa afarta qaybood oo nolosha dhanba bini aadamku ay ku dul wareegsanayso afarta qaybood oo nolosha bini aadamku ay ku dul wareegsanayso waa noloshii bini aadamka oo dhan ayuu kitaabku ka hadli doonaa sidaad u cibaadaysan lahayd qaybta mucaamalaadka bini aadamka markaad la mucaamaloonayso oo beecii iyo deynkii iyo xawaalada ay idin dhex marayaan bini aadamka iyo qaybta eh, axkaamu usra axkaamta qoyska ama nikaaxa loo yaqaano yacni sida wax loo nikaaxsado sida wax loo furo xuquuqda ay isku leeyihiin labada qof oo isqaba ay isku leeyihiin qeybta afraadna waa qeybta jinaayaadka bini aadamku hadduu dhibaato isgaarsiiyo ama isdhaawaco ama isdilo wixii sharciga islaamku uu ka waajib yeelay marka waa kitaab dhammaystiraya oo shaamil ah oo aqsaamta axkaamta ay u qaybsanto dhammaantood kitaab aan waxba ka tegaynin macdaalika intaas waxaa kitaabka miisaadkiisa ka mid a in cibaaraadkiisu ay mukhtasar yihiin oo hadal dheer uusan ku gelinaynin isagoo macaani fara badan doonaya inuu hadal kooban kuugu soo koobo cibaaro wajiise ah ee gaaban ayuu wuxuu kuugu soo koobaa macaani aada u fara badan ayuu cibaaro kooban uu kitaabku kuugu soo gudbin doonaa sida aanu arki doonno in sha allahu tacaala walidaalika kitaabkan maxaakimta ama maxkamadaha dhulkan yeman waa kitaabka yaalla oo yeman yacni maxkamadaha markaa tegtid qaaligu kitaabkan unbuu haystaa leanna waa kitaab habka baarista looga baarayo waxyaalaha waqaa'ica ah ee bini aadamka ka dhex dhaca si fudud looga heli karo waa kitaab qofkii xifdiyo oo ku dadaalo oo fahma uu noqon karo qaali uu noqon karo ummadda kale xukumi karo marka waa kitaab aada cilmigiisu uu u ballaaran yahay kitaabkan marka alyaaquutu nafiis fii madhab ibni idriis waxaa alifay oo qoray sheekha la dhihi jiray axmed ibnu cumar ibnu cawad ibnu cumar ashaatiri waa axmed ibnu cumar ibnu cawad ibnu cumar ashaatiri sheekh la dhihi jiray sheekhaas ayaa kitaabkan qoray wuxuu sheekhu ku dhashay e, meeshan la yidhaaho tariim tariim waxay dhacdaa koonfurta yeman koonfurta yeman yeman waxay u qeybsantaa laba qeybood waqooyi iyo koonfur qeybta koonfureed ayuu ku taallaa tariim gaar ahaan meeshan la yidhaaho xadramuud dhinacaas ayuu ku taallaa tariim meesha tariim ee yeman ka mida ah ayuu sheekhu ku dhashay sanadku markuu ahaa kun saddex boqol iyo labiyo tobankii taariikha hijriga ah ayuu maaragtaahay sheekhu halkaas uu ku dhashay sheekha aabbihii iyo hooyadiiba waxyaalaha saaciday inuu cilmiga barto waxaa ka mid ahaa aabbihiis iyo hooyadii labaduba dad ahlulcilmi ah ayay ahaayeen sheekhan kitaabka qoray wuxuuna sheekhu ku abtirsadaa min aali beyti rasuuli illaah sala allahu wasalam wbaaraka calayhi waa aalu beytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama dadka yani aan u naqaano alashraaf dadka sharafta leh ee ku nisbo sheegta aalu beytka nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi ayuu sheekhu uu ka mid ahaa wuxuuna ku soo barbaaray sheekhu isla tariimkii uu ku dhashay ayuu cilmiga uu ku bartay halkaasuu sheekhu daraasadiisii uu ku wada dhammaystiray sheekhu waxaana sheekha ka mid ahaa caadaadkiisa inuu kutubta xafido waxyaalaha suurto geliyey inuu manqabadaas iyo heerkaas cilmiga uu ka gaaro waxaa ka mid ahaa manduumaad fara badan iyo kutub nasri ah ayuu xifdiyey sheekha waxaa ka mid ahaa kitaabkan albahja la yidhaaho oo ibnulwardi uu iska leeyahay waxaa kaloo ka mid ah kutubta uu xifdiyey kitaabkan alirshaad oo fii madhab alimaam الshaafiعي waxaa kaloo ka mid ahaa matniga zubadka sheekha korkuu ka xifdiyey waxaa kaloo ka mid ahaa alfiyaة bnu malik fi الnaxwi waالsarfi isagana sheekhu waa xifdisanaa waxaa ka mid ah kutubta uu xafiday kitaabkan aلsulam ee mandiqa ah idana sheekhu wuxuu ka mid ahaa kutubta uu aad u xifdiyey sanadku markuu ahaa kun saddex boqol soddon iyo sideeddii ayuu sheekhu isla tariim wuxuu ka bilaabay daraasad xalqo cilmi ah ayuu fadhiyey oo wakhtigiisa inta badanna sheekhu wuxuu ku dhammaystay xalqadaas cilmiga ah dadkii sheekhu uu wax ka bartay ee mashaa'ikhdiisa waxaa ka mid ahaa sheekhii la dhihi jiray calawiy bnu cabdiraxmaan almashhuur waxaa kaloo ka mid ahaa caliy bnu cabdiraxmaan cali bnu moxamed alxabshi iyo axmed bnu xasan alcataas iyo cabdullaahi bnu alcalawi alxabshi iyo cumar bnu saalix alcadaas iyo cabdullaahi bnu caydaruus cabdullaahi bnu caydaruus atariimi sheekha wuxuu iska leeyahay kutub badan ee mualafaada ee turaahee dhaxal ah oo laga dhaxlay cilmigiisii ayuu sheekhu iska leeyahay waxaa ka mid ah kutubta sheekhu uu qoray kitaabkan la yihaaho nayl الrajaa sharxu safiinati الnajaa oo uu ku sharxay kitaabkeennii aanu soo akhrisanay ee safiinaha ayuu sharax uu ku sharxay uu ugu magac daray naylu nayluraja sharxu safiinati annaja waxaa kaloo ka mid a ah kitaabkan hadda maanta aanu aqrisanayno ee la yidhaaho alyaquut nafiis fii madhab ibn idriis sheekhu wuxuu geeriyooday bisha rabiicu thaani taariikha hijrigu markuu ahaa kun saddex boqol iyo lixdankii ayuu sheekhu ku geeriyooday isla waddankii iyo meeshii uu ku dhashay ee eh, tariim ee eh, yeman ayuu sheekhu uu ku geeriyooday wuxuuna islaamka iyo diintaba uu ku dhaafay oo uu uga tegey kitaabkiisan uu qoray wa ta'liifu kamaa yuqaal huwa alwaladu اlkhaalid ta'liifka ama kitaabka qofku uu qoro waxaa la yidhaha alwaladu alkhaalid waa ilmaha aan ka dhimanayn oo weligood waaray waladka khaalidka ah ee dunida qofku uga tegey oo aan ka dhimanaynin leanna qofka carruurta hadduu dhalo waxaa laga yaabaa carruurtu dhammaantood inay ka wada hormaraan ama markuu dhintay kabacdiba iyagu ka wada dhintaan ayaa dhici kara laakiin kitaabka aad qortay iyo cilmiga aad ka tagtay waa owlaad khaalida ku waaraysa weligood inta adduunyadu ay taagan tahay yacni kutub lagu nafcinayo oo layska dhaxlayo jiilba jiil uu ku dhaxlayo ayay kutubtu ka mid yihiin marka kitaabkan ayuu ka tegey sheekha oo u noqday bimansilati alwalad alkhaalid u noqday bismi illaahi الraxmaan الraxiim qaala tacaalى jala jalaaluhu ilaahay wuxuu yihi falowlaa nafara min kuli firqaة minhm طaaئfaة liyatafaqahuu fi اddiin falowlaa nafara may ka baxaan min kuli firqatin jamaaco kasta jamaacadaasoo minhum mu'miniinta ka mid ah daa'ifatun jamaacu may ka baxdo maxay samaynayaan jamaacadaa baxaya liyatafaqahuu jamaacadaa baxaya si ay u soo fahmaan fiddiini diinta si ay u soo fahmaan qolo kastaee mu'miniinna ee meel joogta ama meel degan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa may ka baxaan jamaaco diinta soo barata aayaddaasuu sheekhu wuxuu uga dhigay cinwaan ama iftitaax furfurid uu uga dhigay kitaabkiisii isagoo sheekhu tilmaamaya ahmiyadda diinta in la barto ay leedahay bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani ee naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiimi ee naxariista gaarka ah dadka mu'miniinta ah si gaara qiyaamaha iyo aakhiradaba si gaara dadka mu'miniinta ugu naxariista sheekhu kitaabkiisii wuxuu ku bilaabay basmala ayuu ku bilaabay bismi illaahi raxmaan raxiim waa camalfal uu ku camalfalayo xadiiskii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi kulu amri dii baalin laa yubdأu fiihi bismi illaahi الraxmaan الraxiim fahuwa abtar nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi wuxuu yihi arrin kasta ee muhim ah ee bismi illaahi الraxmaan الraxiim aan lagu bilaabin waa arrin daba go-aya macnaa qaliilu اlbaraka wa qaliilu الnafci waa arrin aan nafcigiisuna uu yar yahay barako sidaasna aan lahayn haddaan shayga muhimka lagu bilaabin bismi illaahi raxmaan raxiim sheekha marka kitaabkiisu si uu u barakoobo ayuu kitaabkiisii wuxuu ugu hormariyey magaca ilaahay bismi illaahi raxmaan raxiim ayuu ku bilaabay si kitaabkiisu u noqdo kitaab mubaarag ah alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayaa mahadu u sugnaatay calaa maa iyoladii kii ayaa ilaahay mahadu ugu sugnaatay sharaca ilaahay uu jideeyey lanaa annaga uu noo jideeyey oo min addiini diintii ah sheekhu wuxuu ilaahay uga mahad celiyey diintan ilaahay uuna siiyey leanna waxaa weeye addiin waa afdalu maxmuudin cala allaahi jala jalaaluh wax ilaahay looga mahad celiyo waxaa ugu qaalisan diinta lianna allaha subxaanahu wa tacaala yucdi dunyaa liman yuxibuhu waliman laa yuxibu walaa yucdi diin ilaa liman yuxibu ilaahay subxaanahu watacaala diinta eh, adduunyada qofuu jecel yahana ilaahay adduunyada wuu siiyaa dhallalaalkeeda qof uu necab yahay oo ahlu naarana ilaahay adduunyada wuu siiyaa dhallalaalkeeda walaa yucdi diin ilaa liman yuxibu laakiin diin ilaahay ma siiyo ilaa qofuu ilaahay jeclaaday maahane jala jalaaluh marka sheekhu wuxuu ilaahay uga mahad celiyey wax ilaahay looga mahad celiyey wixii ugu qaalisanaa alxamdu lilah calaa maa sharaca min addiin waxaa ilaahay uga mahad celinaynaa diintan wanaagsan ee ilaahay uu noo iftiimiyey oo ilaahay uu noo jideeyey taasaan ilaahay uga mahad celinayna waxa ilaahay looga mahad celiyey waxa ugu qaalisan wey alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayaa mahad u sugnaatay calaa maa ayuu kii ayaa ilaahay mahad ugu sugnaatay sharaca uu jideeyey lanaa annaga ilaahay uu noo jideeyey oo min addiini diintaas ah wahadaa ilaahay uu hanuuniyey yacni waxay ku cadfan tahay wahadaa calaa maa sharaca calaa maa sharaca marka sharacadaas ficilkaa hore wuxuu ahaa silaة اlmowsuul kanna muxuu noqonaa marka hadaa silaة اmowsuul oo kale ayuu noqon jumlada horu ku cadfanya marka muxuu noqon wacalaa maa hadaa ayaan usoo qadarin wacalaa maa ayu kii ayaan ilaahay uga mahad celinaynaa hadaa ilaahay uu nagu hanuuniyey ila siraadi jidka uu nagu hanuuniyana ilaahay uga mahad celinaynaa jidkaasoo almustabiini ay ee cad jidka cad oo toosan oo ilaahay ridihiisa iyo jannada ku gaarsiinaya hanuuninta ilaahay jidkaas uu nagu hanuuniyey oo uu na tusay ilaahan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala annuu jidka toosan in lagu tuso oo lagu hanuu lagugu hanuuniyo waa nicmo weyn nicmo weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo nabigana salى اllahu wslama wbaaraka calayhi xadiiskii bukhaari uu warinayey wuxuu ku yidhi man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin qofkii ilaahay uu khayr la rabo oo khayr inuu gaaro uu doonayo diintaasuu ilahay wax ka fahamsiiya yacni diinta in lagu fahamsiiyo waa astaan ku tusinaysa in ilaahay khayr kula doonay khayr inuu ilaahay kula doonay wasalaatu naxariistii iyo wasalaamu nabadgelyadii calى rasuuli rasuulka dushiisa allah yeelo salى اllahu waslm wbaaraka calayhi rasuulkaasoo alamiini ee la aaminay oo waxyiga iyo diintan lagu aaminay bacda albasmala walxamdala bisinkii iyo xamdigii ka bacdi wuxuu sheekhu kitaabkiisii ku bilowday nabiga inuu ku saliyo salى اllahu waslm wbaaraka calayh imtihaaلا biqowlihi tacaala isagoo qowlka ilaahay ku camal falaya jala jalaaluhu ilaahay uu yihi in allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima lannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta amray inay nabiga ku saliyaan salى اllahu waslama wbaaraka calayhi wasalaatu calى الnabiy barakaة fi kuli shay nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayhi salligiisuna shay kastuu barakeeya wax walbuu barako u yahay majaalista lagu aqrinayo kutubta lagu bilaabuu barako u yahay qofka aqrinaya oo salliga akhrisanaya cumrigiisu ku barakoobaa iyo cilmigiisuba ay ku barakoobayaan marka in kitaabkiisu mubaarag noqdo salligii nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi ayuu ku bilaabay sayidinaa sayidkeenna ah muxamedin muxamed ah nebiy llaahi moxamed salى اllahu calayhi wasalam wa aalihi nabiga aalkiisana allah u naxariisto oo nabadgeliyo aalkaasoo addaahiriina ee daahirka ahaa oo xumaatoo dhan ilaahay uu ka dahiray subxaanahu wa tacaala wa saxbihi nabiga asxaabtiisana salى اllahu calayhi wasalama naxariis iyo nabadgelyo ha ahaato ajmaciina dhammaantood saxaabada nabiga salى اllahu calayhi wasalam iyo aalkii nabiga ayuu u duceeyey sheekhu amaa bacdu intaas ka bacdi bacda albasmala bisinkii iyo walxamdala iyo xamdigii iyo wالsalaatu wasalaam iyo salligii iyo salaamtii intaas ka bacdi faqad xaqiiqi ashaara calaya dushayda wuxuu ku ishaaray man shaksi ayaa wuxuu ii ishaaray shaksigaasoo laa manduuxata tabar lii aniga tabaru aysan ii sugnaanin fii mukhaalafatihi shaksigaas khilaafidiisii wax awooda iyo wax tabara aanan ku lahayn wuxuu ii ishaaray walaa musxala ka leexashana aysan jirin ilaa ilaa muwaafaqatihi shaksigaas waafaqidiisa in loo leexdo maahane meel kale oon loo leexan karo aysan jirin shaksigaas aanan khilaafi karin oo amarkiisa aanan ka leexan karin wuxuu ii ishaaray an aktuba inaan qoro risaalatan kitaab kitaab inaan qoro kitaabkaasoo fii madhabi alimaami imaamka madhabkiisa ahaaday imaamkaasoo ashaaficiyi ee shaafici loo nisbeeyey sheekhu wuxuu leeyahay intaas ka bacdi faqad ashaara calaya dushayda wuxuu ishaaray man shaksi shaksigaasoo laa manduuxata tabar li aniga uusan ii sugnaanin fii mukhaalafatihi shaksigaa khilaafidiisa aanan tabar iyo awood aanan u lahayn qof aanan tabar iyo awood u lahayn inaan idhaaho waan ku khilaafay ayaa wuxuu ii ishaaray kitaabkan inaan qoro kitaabkan inaan qoro yuu yahay marka qofkaa uusan magiciisa sheegin oo sheekhu uusan khilaafi karin ee u ishaaray inuu kitaabkan qoro waa sheekhiisii la dhihi jiray cabdullaahi bnu cumar ashaatiri sheekhiisii ee la dhihi jiray cabdullaahi bnu cumar ashaatiri cabdullaahi bnu cumar ashaatiri sheekhiisiiyaa wuxuu u arkay inuu mustawo iyo heer uu gaaray uu kitaab qori karo kitaab ummaddu ay ku nafciso inuu qori karo ayaa sheekhiisu u ishaaray oo heerkaa uu gaaray markaasuu yihi kitaab madhabka imaamu shaafici ka hadlaya oo qaybihii axkaamtoo dhan dhammaystiraya kitaabkaa qor mana khilaafi karo yihi sheekhaygii sheekhaygana ma khilaafi karo faqad ashaara calaya wuxuu u ishaaray man shaksi shaksigaasoo laa manduuxata tabar li aniga uusan ii sugnaanin fii mukhaalafatihi shaksigaas khilaafidiisa wax tabara aysan iigu sugnaanin walaa musxala leexashana aysan ii sugnaanin oonan ka leexan karin ilaa ilaa muwaafaqatihi shaksigaa waafaqidiisa inaan u leexdo mahane meelaan uga leexdana aysan jirin ilaa isaga inaan waafaqo mooye wuxuu shaksigaas ii ishaaray an aktuba inaan qoro risaalatan kitaab risaalatan hadda maqsuudka laga leeyahay waa kitaab asalka risaalada wuxuu ahaa ciddatu awraaq waxaan kitaab dhammayn risaalada asalka luqada waxa weeye ciddatu awraaq waa dhowr warqadood laba warqadood iyo saddex warqadooda waxaa la yidhaha risaala waa adigoo risaalo warqad aada walaalkaa u dirayso kale sheekhu marka tawaaducan wahadman linafsihi isagoo tawaaducayo isliidaya naftiisana jebinaya ayuu wuxuu ku magacaabay qoraalkii uu qoray risaalo waa warqad yaroon qoray ma dhihin an aktuba kitaaban sheekaygu wuxuu u ishaaray inaan kitaab qoro ma dhihin yacni wuxuu leeyahay waxaan aan qoray kitaab maba lagu magacaabi karo waa iska xoogaa warqad yaro risaalo yaro marka tawaaducu sidaa u yiri mooyee ulajeeddadu waa kitaab kitaab weeye maqsuudku waa ka wen yahay fartiin la diray iyo fartiin dhowr warqadood oo fartiin dad uu u diray uu ka cabiray isagu laakiin maqsuudku waa kitaab kitaab weyn ayaa loola jeedaa laakiin sheekhu waa tawaaducay naftiisuu jebinayaa markaasuu risaalo ka dhigay warqad yar aan qorow an agtuba inaan qoro risaalatan kitaab inaan qoro ayuu ii ishaaray sheekhaygu kitaabkaasoo fii madhab اlimaam imaamka madhabkiisa ku sugnaaday imaamkaasoo ashaaficiy ee loo nisbeeyey shaafic shaafica waxa weeye waa jadduhu sheekha awowihiisii ayaa shaafic la dhihi jiray marka awowgiisaa sheekha loo nisbeeyey isaguna magacaasuu ku caanbaxay imaamu shaafici magacii awowihiis ayaa loo nisbeeyey lannu sheekha magaciisa waxaa la dhihi jiray moxamed aabbihiina waxaa la dhihi jiray idriis awowgiina waxaa la dhihi jiray cabbaas awowgiisa labaadna cuثmaan awowgiisa saddexaada shaafic ahaa awowgiisii saddexaada shaafic ayaa marka loogu nisbeeyey sirta ku jirta awowgiisa shaafic maxaa loogu nisbeeyen awowgiisa koowaad maxaa sheekha loogu nisbeyn waayo tusaale ahaan ilaa sheekh waa moxamed ibnu idriis ibnu cabaas maxaa loo dhihi waayey alcabaasiy moxamed ibnu idriis alcabaasi maxaa loo dhihi waaye oo loo yihi maxamed ibn idriis ashaafici awowgiisa ugu horreeyey baa loo nisbeeyey maxaa loogu nisbeeyey awowgiisii oo shaafic ahaa maxaa loogu booday halka xikmada shaafic loogu nisbeeyey imaamu shaafici waxaa weye liannahu saxaabiy u ahaa awowaha shaafic saxaabi nabiga arkay salى اllahu wasalam wbaaraka calayh ayuu ahay marka fadliga uu dheer yahay awowayaasha kale ayaa loogu booday oo shaafici loogu nisbeeyey iyo soo muujin la soo muujinayo sheekhu inuu yahay owlaaddii saxaabada owlaaddii saxaabadu ay dhaleen faraca saxaabadii inuu yahay wayantasib ilaa cashiirati rasuuli اllahi salى اllahu waslm wbaaraka calayhi haddana imaamu shaafici waxaa sharaf ugu filan nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi jilibkiisii hoose ama laftiisii hoose ayuu u nisbe sheegtaa lannu nabiga salى اllahu calayhi wasalam iyo imaamu shaafici waxay ku kulmaan ibnu cabdimanaaf halkaasay kusoo kulma marka waa qurashi heer beni haashima heer beni cabdimanaaf qurashi heer beni cabdimanaaf ah weye imaamu shaafici nabigay aada isugu dhow yihiin salى اllahu waslm wbaaraka calayh imaamu shaafici wuxuu dhashay boqol iyo kontonkii taariikha hijriga markuu ahaa waa sanadkii uu dhintay abi xaniifa sheekhii weynaayo abi xaniifa la dhihi jiray sanadkii uu dhintay sanadkaasu isaguna dhashay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala laba boqol iyo afartiina waa geeriyooday marka da-diisa intuu dhimanayay sheekha waa konton iyo afar sano konton iyo afar sano isagoo jira ayuu geeriyooday waxa magac iyo nuur iyo khayraad iyo cilum iyo barakaad laga dhaxlana oo dunida dhan uu ku faafiyey sheekha da-diisu konton iyo afar sano jiro ku dhintay iyo wuxuu magac ka tegey iyo cilmi iyo nafaxaad iyo barakaad uu ka tegey yacni taas miraheeda waxaa weeye da-daadu ha yaraato laakiin haddaad ka faa'iidaysato da-daaday cumrigaaga yar waxaad ka baraka badinayna qof boqol sano jiray oo adduunyada ku noolaa da-daadaa ka baraka badinaysa haddii dadaal aada samayso ilaahayna uu ku aqbalo dadaal haddaad samayso ilaahayna uu ku aqbalo cumrigaaga waad ka faa'iideysan kartaa marka imaamu shaafici konton iyo afar sano isagoo jira ayuu dhintay saasuna adduunyadii dhammayd meel walba waxaa looga sheegi alimaamu shaafici cilmigiisii jaamicatan risaaladaasoo jaamicatan kulminaysa waa kitaabka uu qoray ayuu ka ka sheekeynaa sheekha risaaladaasoo jaamicatan kulminaysa waa kitaabka aan qoray litacaariif qeexidyaalka iyo caddeynyaal jamcu tacriif tacriif lagu jamciyo tacaariif tafciil lagu jamciyo tafaaciil waa tafciil lagu jamciyo tafaaciil lagu jamciyo risaaladaas oo jaamicatan kulminaysa litacaariifi qeexidyaalka kulminaysa yacni qeexidyaal maxaa loola jeedaa qeexidda waxaa loola jeedaa mas'alo kasta oo fiqhi ah ayuu kuu qeexay maala qaaxidda waxaa loola jeedaa salam maxaa la yidhaha marka beeca la marayo salamka saas saasaa la yihah wuu ku barahay salam kuu qeexay jizya maxaa la yidhaha jizyadu saas saas saas wahaakadaa wax walba ood u baahato uu kuu cadayno uu kuu qeexa masaa'ilka ayuu mas'alo walba uu kuu qeexi kitaabka risaaladaasoo xaawiyatan koobaysa lilarkaani waالshuruud masalo kasta arkaanteeda iyo shuruuddeeda koobaysa maalan salaaddii waxay leedahay arkaan iyo shuruud kitaabkan aad ka heli beecii muxuu leeyahay arkaan iyo shuruud waad ka heli soonkii muxuu leeyahay arkaan iyo shuruud waad ka heli xajkii muxuu leeyahay arkaan iyo shuruud zakadii maxay leedahay arkaan wax walboo arkaan iyo shuruud leh meeshanay ku aruursan yihiin waa ammaan weyn oo kitaabka uu ammaanay waxaa la yidhaha baraacat اlmaطlaq kitaabka marka la qorayo yani waxaa laga maarmaanaya saddex arrimood in kitaabka loo sameeyo baraacat اlistihlaal iyo baraacat اlmaطlaq iyo baraacat اlmaqdac baraacat اlistihlaal waxaa la yidhaha an yudkara fii awali اlkitaabi maa yaduluka calى maqsuudi اlkitaab waa in kitaabka bilowgiisa lagu sheego wax ku tusinaya ulajeedada kitaabka kitaabku bal waxa uu ka hadlay taas marka sheekh uu noo soo hormariyey baraacat ulistihlaal waa kii ku yidhi yacni kitaabku inuu axkaam iyo diin ka hadlayo alxamdu lilaahi calaa maa sharaca min addiin inuusan naxwo ka hadlaynin qofkii yani khudbada dhegaysata alxamdu lilaah calaa maa sharaca min addiin waxaad ka fahmay halkaas inuu kitaabku ka hadlayo shareecadii islaamka iyo fiqhigii islaamka inuu ka hadlayo baraacat ulistihlaal baraacada labaad waxaa la yidhaha baraacat اlmaطlab baraacat اlmaطlab waxaa wey an yudkara fii awali اkitaab maa yaduluka calى madxi اlkitaab waa in kitaabka bilowgiisa lagu sheego waxyaalo ku tusinaya ammaanta kitaabka taana sheekha waa kana kitaabkii uu ammaanay oo wuxuu yihi risaaladaasoo jaamicatan kulminaysa litacaariifi qeexidyaalka kulminaysa risaaladaasoo xaawiyatan koobaysa lilarkaani washuruud arkaantii iyo shuruuddii koobayso risaaladaasoo musawiratan kuu sawiraysa lilanwaaci ay anwaaci اlfiqhi fiqhiga anwaacdu u qaybsamoo dhan waa kuu sawiray anwaacda fiqhigu u qaybsamo maxay tahay waa afartii qaybood cibaadaad beec nikaax iyo jinaayaad anwaacu اlfiqhi oo dhan kitaabkaygu waxba kama tegin maxaan sidaas u yeelay oo kitaabkan aan u qoray khidmatan liأjli khidma adeegid darteedan u adeegayo lisigaari اlmutacalimiin dadka waxbaranaya kuwooda yaryar dadka waxbaranaya kuwooda yaryar oo cilmiga bilowga ku ah ayaan rabaa inaan u khidmeeyo inaan u adeego ayaan rabaa wa takfiifan liأjli takfiif iyo fududayn darteed liatcaabi اlmucalimiina dadka kuwa waxbara culaysyaalkoodana aan fududaynayo mucallimkana waxaan rabaa culayska inaan ka fududeeyo leannu mucallimkii wuxuu qaacido iyo kor ka sheegi lahaa shuruuddii anaaba sheegay arkaantii korka mucallimku uu baxhi iyo xaashiye iyo sharax ka baari lahaa anaa matniga ugu sheegay tacriifkii wuxuu qeexid raadin lahaa salam maxaa la yidhaha jizye maxaa la yidhaha oo kutubta ka baari lahaa mucallimka anaa ka fududeeyey meeshan usoo dhigay marka waxaa weeye raashin iska bisil oo gurasho iyo cunid kaa raba wey saasuu ula jeedaa sheekh waxaan iska soo bisleeyey raashin lagu soo bisleeyey oo inaad cunto kaliya u dhiman wey kitaabkan wuu diyaarsan yahy dadka waxbaranaya kuwooda yararkaana ugu talagalay inay ka faa'idaystaan mucallinka culayskiisa iyo baariddii badneedna waan ka fududay culayska fasaaractu waan degdegay calaa qusuuri maca qusuuri calaadaas oo bimacnaa maca fasaaractu waan degdegay calىa qusuuri maca qusuuri gaabnaanshadayda micigeeda fi lcilmi ayaad usoo soo qadaray cilmiga aan isaga gaabana waa tawaaducan wahadman linafsihi naftiisuu jebina waa qofka dadka saalixiinta ah sida lagu yaqaano dadka wanaagsan sida lagu yaqaano waxaa weeye ma kibraan islama qab weyna sheekh waa tawaadic wuxuu leeyahay anoo gaaban filcilmi cilmigayga yani uu gaaban yahay qusuurkaasoo gaabnaashahaasoo albayina iska cad in cilmiga aan ku gaabanahay iska caddahay ayaa waxaan u degdegay ilaa talbiyatihi talbiyati aaalib lilkitaab kitaabkan qofkii iga dalbaday inaan qoro waa sheekhiisii sheekhaygii ajiibidiisii ilaa talbiya talbiyati aalib lilkitaab qofkii kitaabka iga dalbaday ajiibidiisii ayaan u degdegay anagoo cilmigaygu iska gaaban yahay ayaan haddana u degdegay sheekhii kitaabka qor i yidhi inaan qoro wajamactu waxaan kulmiyey maa shaygii shaygaasoo amkananii jamcuhu shayga kulmintiisu ay i suurto gashay fii haadihi tan dhexdeeda ayaan ku kulmiyey taasoo alwurayqaati warqadaha yaryar ah weli sheekhu waa tawaaduca naftiisu jeegna warqado yaryaraan ku arooriyey xoogaa cilmi wurayqaat waxaa weeye waa taskiiru waraqaat waraqaaduu sii yareeyey sii taskiiriyey waraqaad haddii la yidhah waaweyn warqado waaweynay noqonayaan wurayqaad warqado yaryar wey kitaabkuy waa sidii markii horena aanu kusoo sheegnayo kitaabba laguma magacaabi karo uu yidhi waxaan qoray waa risaalo risaalo warqad aad qof u dirayso kale wax iska ah wax iska ah wa jamactu waxaan kulmiyey maa shaygii shaygaas amkanani jamcuhu shayga kulmintiisu iyo aruurintiisu ay u suurto gashay fii haadihi tan ayaan ku kulmiyay taasoo alwurayqaati ee warqadahan yaryar ah allatii warqadahaas yaryarow samaytuhaa aan ku magacaabay alyaaquuta nafiisa fii madhab ibni idriis aan ku magacaabay xoogaha warqado yaryarow aan isku aadiyey oo magacaas aan u bixiyey warqadihii yaryaraa alyaaquut nafiis fii madhab ibni idriis aan warqadaha yaryarkaa ayaan ku magacaabay walma'muulu kan laga rajaynayo min almuطaliciina dadka kitaabkayga daalacanaya waxaa laga rajaynaa arintaa raali noqosho in raali layga noqdo wixii khalada oo kitaabkan lagu arko inay raalli iskaga noqdaan oo cilmigayga iska gaaban waa sida u tawaaducayo oo naftiisa u jebinayo oo naftiisa la dagaalamayo walmaamuulu waxaa laga rajaynayo min almuطaliciin dadka kitaabka daalacanaya aridaa raali noqosho ayaan ka rajaynaa wixii khalada ay arkaan inay raalli iga noqdaan iyo waliqdaa'u indhalaabasho inay indhahooda ka laabtaan camaa shay xaggiisana ay indhahooda ka laabtaan shaygaasoo laysa shaygu mutacayina alkhada'i gefkiisu uusan caddayn wixii khalad weyn aan ku caddayn xoogaa indhaha laga laabto oo yaan wax la baarbaarin la fatashin de waxay cad waaba noo cad yihiinba waxay cad ha laygu qabsado ha la yidhah war sheekhu meeshan waa khalad allah ka cafiye hala yihaah laakiin wixii aan caddayn ka war oo khalad aan ku caddayn waxaas indhaha laga laabto oo yaan la baarbaarin ah, yaan la baarbaarin lafatish wixii cadna hadda waaba iska cad yihiin waliqdaau indhalaabasho ayaa laga rajaynaya dad kitaabka daalacanaya camaa shay xaggiisa indhaha laga laabto shaygaasoo laysa mutacayina alkhada'i gefkiisa uusan caddayn wa min almowlaa allaha mowlahaah sayidkeennana waxaa laga rajaynaa subxaanahu wa tacaala alihaabatu abaalmarin ilahayna waxaan ka codsana aan ka rajaynaa inuu aga abaalmariyo kitaabkan aan qoray iyo walqabuulu aqbal ilahayna waxaan ka rabaa aan ka rajaynaa kitaabka inuu iga abaalmariyo igana aqbalo ayaan ilaahay ka rajayn muqadamatun haadihi tani muqadamatun waa mid la hormariyey amaama almaqsuud maqsuudkii intaan la gaarin xoogaa yaroo lasoo hormariyey muqadamo marka laba xarakaba waa la siin karaa carabi ahaan muqadima oo daalka la hoos dhigo iyo muqadama in daalka la kor dhigo laba macnoo isku dhodhow ayay yeelanoo muqadama haddii la yidhaha mid la hormariyey maxaa laga hormariyey amaama almaqsuud intaan qasadkii kitaabka la gaarin xoogaa yaroon soo hormariyey qasadka kitaabku muxuu ahaa dahaaradii salaadii soomkii intaan la gaarin ayaan rabaa xoogaa yaroo faa'iida ah inaan soo hormaro ama muqadima haddii la yidhaha bisiiqati ismi اlfaacil muqadima bikasri daal waxay noqonaya muqadima masaa'il hormarinaya iyay hormarinayaan limutacalimihaa masaa'ilkan oon soo hormariyo qofkii barta qofkaasi masaa'ilkan hormarinaho dadkan baran uu ka horeeya isaguna dadkan baran ayuu ka horeeya muqadimadan markaa sheekha waa dhowr mas'alo oo laga maarmaanu uga hadlay intaan la gaarin axkaamtii iyo salaadii iyo dahaaradii intaan la gaarin iclam ogaaw annahu shani yenbaqii waxaa habboon likulli shaaricin qof kasta oo gudagelaya fii fannin fanni qof walboo gudagelaya ama ha noqdo naxwo ama sarfi ama ha noqdo fiqhi an yacrifa inuu barto ayaa habboon mabaadi'ahu mabaadi alfanni fanniga bilaawyaalkiisa inuu barto bilaawyaalkaasoo alcasharata ee tobanka ah fanni kasta wuxuu leeyahay toban shay oo lagu bilaabo fanniga intaadan baran wuxuu ku yihi sheekhu tobankaa shay baro axkaam haddaad akhrisanayso mabaadi'u alaxkaami alcashara baro tobanka masalo oo lagu bilaabo axkaam naxwo haddaad akhrisanayso naxwo wuxuu leeyahay almabaadi'u alcashara waan soo baranay ajrumiga markaanu bilaabayna mabaadi toban uu leeyahy wahaakada fanni kasta tobankan masalo leeyahy baro wahiya mabaadidaas tobanka ah xadduhu wa mowduucuhu wa faa'iidatuhu wa masaa'iluhu wasmuhu wa istimdaaduhu wa xukmu shaarici fiihi wa nisbatuhu ilaa saa'iri اlculuum wa fadluhu wa waadicuhu tobankaas in la barto waa laga maarmaan tobankaas in la barto waa laga maarmaan wahiya casharadaasi xadduhu xaddulfanni waa fanniga soohdintiisa fanniga horta soohdintiisa in la soohdintiisa maxaa loola jeedaa yani fannigu waa inuu muxuu yahay horta waxaad baranayso waa inaad ogaato waxaad baranayso muxuu yahay maxaa la yidhaah maala hadda innagu waxaan baranaynaa fiqhi hadde fiqhi muxuu yahay haddii lagu yidhah haddaadan garanayn ka war fiqhiga aad baranayso muxuu yahay haddii su-aal lagaa weydiiyo waa inaad baratid marka kitaab sheekhaana kuu sheegi doono fiqhi wuxuu yahay inoo sheegi doono wa mowduucuhu mowduucu lfani faniga waxaa loo dejiyey waxaa loo dejiyey maxaa loola jeedaa muxuu ka hadlaa cilmigan aada baranayso maxay tahay waxa loo dejiyey waxa loo dejiyey maxaa loogu talagalay wa faa'iidatu faa'iidatu lfani faniga faa'iidadiisa haddii su-aal lagaa weydiiyo lagu yihaaho fannigan aada baranayso oo fiqhiga ah maxaad ka heliyo faa'iide ah jawaabteedii haddaad baranayso maxaan ka helaynaa oo faa'iide ah wa masaa'iluhu masaa'ilu اlfanni fanniga masaa'ilkiisa masaa'ilka maxaa loola jeedaa mas'alooyinka uu ka hadlo maxay yihiin masalooyinka uu ka hadlayo maxay yihiin cilmigan fiqhiga wasmuhu ismu اlfanni fannigan magaciisa magacii cilmigan aad baranayso waxaan aad baranayso magaciisa haddee tiraa cilmigaan baran waxaa lagu leeya cilmigu wuu badan yahay waxaan aad baranayso cilmigan yani magaciisa khaas ka sheeg taasaan baranaynaa marka magaca waistimdaaduhu istimdaadu lfanni fanniga ku tiirsanaantiisa fanniga xaggee laga soo qaatay xaggeese ku tiirsan yahay cilmigan aad baranayso ma wax hawada laga keenay oo dad maskaxdooda ay ka alifeena mase wuxuu ku tiirsan yahay kitaabka iyo sunnaha nebiga salى اllahu calayhi wasalam adilo ma leeyahay meel ma ku tiirsan yahay meel ma laga soo qaatay mise waa wax dad maskaxdooda ah layska aliftay wa xukmu shaarici shaarica wax jideeyey waa ilaahay xukunkiisa fiihi fii hada اlfanni fannigan dhexdiisana uu xukumay shaaricu sharcigu fannigan xukunka uu ka gaaray muxuu yahay ma waajiba ah in la barto xukunkiisa cilmigan aan baranayno fiqiga in la barto waajib miya haddii su-aal lagaa weydiye ma sunna ma wax iska bannaana haddii la rabana laga tegi karo haddii la rabana la baran karaa muxuu yahay xukunka sharciga wa nisbatuhu nisbatu lfanni fanniga nisbayntiisa iyo aanayntiisa ama barbar dhigidiisa ilaa saa'ir culum culumta baaqigooda la barbar dhigo maxay tahy fannigan aad baranayso culumta diintu way badan yihiin haddii la barbar dhigo naxwihii iyo sarfigii iyo tafsiirkii iyo ma isla midaa mise way iskhilaafsan yihiin haddii isbarbardhig lagu sameeyo waxaan aad baranayso culumta kale haddii la barbar dhigo ma culumta kale uu la mid yahay mise wuu khilaafsan yahay wa fadluhu fadlu اlfani fannigan fadligiisa wax darajaa ma leeyahay fadligu fannigan cilmigan aad baranayso fadiilo laga helayo iyo darajo ma leeyahay wa waadicuhu waadicu اlfanni fanniga qofkii dejiyey qofkii ugu horeeyey oo kitaabka qora yuu ahaa axkaam marka la leeyahay ama fiqhi la leeyahay yaa ugu horeeya oo kitaabka qora tobankaasaan marka hore baranaynaa uu sheekhu ku yidhi intaanaan horta gelin masaa'ilkii dahaarada iyo salaadii tobankaa shay waa inaan barano walfannu fanniga alladii fannigaasoo naxnu annagu bisadadihi dhinaciisa aan ahaanay fanniga hadda aan ku wajahannahay dhinaciisa alfiqhu fiqhiyaa la yidhaha horta fannigan hadda aan ku wajahannahay oon akhrisanayno waa fiqhi haddee fiqhi inuu yahay ogaanaya fiqhiga naftiisa aqoon u baahan muxuu yahay fiqhi فقه شhek hadii lu yihah فقhi shek فxadu xad الفقhi فقhiga xadayntiisa فقhigan haddii lasoo xadeeyo o lasoo koobo alcilmu ogaal wey biاlأxkaami أxkaam la ogaado أxkaamtaasoo aلsharciyati ee sharci loo nisbeeyey فiqhi muxuu yahay haddii lu yihaaho waxaad leedahay فiqhi waxaa la yidhaha alcilmu biاlأxkaami الشharciya waa xukm sharciya in la ogaado ayaa فiqhi la yihah axkaam sharciya in la ogaado axkaamta sharcigana axkaamta sharcigu maxay tahay haddii lagu yihaaho waa shan qaybood axkaamta sharciga shan qaybood alwujuub wاlxaraam wالsunna wاlmakruuh wاlmubaax fiqiga shantaasaa lagu bartaa axkaamta sharciga ah ee fiqiga lagu barto waa shantaas alwujuub waajib muxuu yahay waxaa inagu igu waajibay oo ummadda ku waajibay maxay yihiin alxaraam maxaa ilaahay iga xarimay maxaa rasuulku iga xarimay salى اllahu عalيه wasalam cilmigana lagu ogaada aلsunna maxaa sunno ahoon ilaahay ugu dhowaan karaa mubaax maxaa ii bannaan oo diinta ii ogoshahay makruuh maxaa karaahiye ah oo diintu ay karaahiye ka dhigtay axkaam sharciya shantaas shantaas ayaa lagu bartaa nolosha dhanna shantaasay ku dul wareegsan nolosha bini aadamka o dhan shantaasay ku dul wareegsan leannahu taakadii aada qaabto ama tilaabtii aada qaaddo shantanay soo geli maalan hadda guryaheennii ayaan ka soo tagnay masaajidkaan soo aadnay shantan mid ka mida waa inay gasho tilaab kastood qaaddo aadidda masjidka aada soo aaddo cilmiga aad akhrisanayso ma waajiba xaaraama ma sunnaa ma karaahiya ma mubaaxa wahaakada waad ka tagtay masjidka oo gurigaagiyad ku laabatay laabashada guriga ad ku aaday sharcigu muxuu ka qabaa tilaab kastood qaado sharcigu miisaanu saar inad barato alcilmu cilmi wey bilaxkaami axkaam la barto axkaamtaasoo alsharciyata ee sharci loo nisbeeyey axkaamtaasoo alcamaliyata ee dhaqan loo nisbeeyey waa axkaam lagu dhaqmayo wax la baranayo axkaam lagu dhaqmo axkaamtaasoo almuktasab cilmigaasoo almuktasabu ee laga soo qaatay min adilatihaa axkaamtaas adiladeedii iyo daliilyaalkeedii laga soo qaatay daliilyaalkaasoo atafsiiliyati ee faahfaahinta loo nisbeeyey cilmigan axkaamta ah waa cilmi laga soo qaatay daliil culimmadu ay faahfaahiyeen marka fiqhi maxaa la yidhaha hadda kabacdi hadii lu yahay saasaan ugu jawaabi fiqhi waxaa la yidhaah alcilmu bilaxkaami الsharciya waa axkaam sharciya in la ogaado axkaamtaas alcamaliya dhaqan loo nisbay dhaqan maxay tahay waa axkaam lagu dhaqmayo oo waaqica iyo xaqiiqada ka dhex muuqanaysa lanno beecii wax lagu dhaqmayo nikaaxii waa wax lagu dhaqmayo salaadii iyo soomkii wax lagu dhaqmayo jinaayaadkii waa wax lagu dhaqmayo axkaam lagu dhaqmayo oo la barto cilmigaas axkaamtana almuktasab laga soo qaatay min adilatiha atafsiiliya axkaamtaas adiladeeda oo faahfaahinta loo nisbeeyey ayaa laga soo qaatay idan marka maxaad ogaane alfiqhu laysa min aaraa'i الrijaal fiqhigu inuusan ahayn dad maskaxdooda inuusan ahayn leanna waxaad ka fahmi almuktasabu min adilatiha cilmigan fiqhiga waxaa laga soo qaatay daliilyo adiluu saaran yahay adilada laga soo qaatay waa alkitaab والsunna والإجmaaع والqiyaas fiqiga wuxuu ku taagan yahay afartaas qodob masalo kasta oo fiqi ah ama waxaa laga soo qaatay kitaabka ilaahay ama waxaa laga soo qaatay axaadiista nabiga salى اllahu calayhi wasalam ama waxaa laga soo qaatay ijmaaca iswaafaqa culimada ama waxaa laga soo qaatay qiyaas afartaas ayuu ku taagan yahay mowduucuhu mowduucu alfiqhi fiqigan waxaa loo dejiyey oo loogu talagalay afcaalu lmukalafiin dadka la kalifay oo qaangaarka ah afcaashoodii fiqigan dadka uu la hadlayo oo laleeyahay waxbaa kaa xaaraama waxbaa kuu xalaala waxbaa kaa karaahiya yaa waay dadka loogu talagalay waa dadka qaangaarka ah lanna qofka sabiga ah ee saqiirka ah isaga waxba kuma waajibaan isaga waxba kuma waajiban لأnنه laysa bmukلف mukلفba maba ahaba marka isaga waxaa loo dejiyey أfعaaل الmukلaفiin waa dadka la kalifay oo qaangaarka ah ayaa loo dejiyey dadkaas weye dadka laleeyahay waxbaa ku waajibay waxbaa suno ku ah waxbaa karaahiye ka ah wafaa'iidatu faa'iidatu alfiqhi fiqiga faa'iidada laga helayana imtihaalu اlأwaamir amarada ilaahay rasuulkiis qaadashadooda waاjtinaabu الnawaahi waxyaalaha nawaahidaahee lagaa la nahiyey nawaahi waa siiqatu ismulmafcuulan ka macnaynayna ijtinaabu nawaahi waxyaalaha la reebay ka fogaashadoodii wey fikigan haddaan barto faa'iidada aan ka helayo maxay tahay faa'idada aad ka helayso waxaa weeye amarkii ilaahay iyo amarka rasuulka salى اllahu calayhi wasalam ayaad qaadanay wixii lagaa reebana waad ogaanay markaasaad ka fogaanay wixii diintu aysan kuu ogolayn waad ogaane markaasaad ka fogaan faaidadaasaad ka heli hadihi sacaadaة daarayn haddaad amarka ilaahay iyo amarka rasuulka qaadatid wixii lagaa reebana aad ka hartid sacaadatu daarin adduunyadana waad ku sharafowday aakhirana waad ku sharafowday wamasaa'iluhu masaa'ilu alfiqhi fiqhiga masaa'ilka uu ka hadlo hiya masaa'ilku alqadaaya waa axkaamta allatii axkaamtaasoo tudkaru axkaamta lagu sheego fiihi fi lfiqhi waa axkaamta fiqiga dhexdiisa lagu sheego maxaa ka mid a ah axkaamtaas anniyatu waajiba niyadu waa waajib a ka mid a ah. waxyaalaha looga hadla walwudu shardun lisixati salaad weyseqaadku waa shardi ka mid a ah. salaadda ansixiddeeda wahaa kada masaa'il noocaasuu ka hadlaa wasmuhu fiqigan magaciisa cilmulfiqhi cilmigan aan baranayno magaciisa maxaa la yidhaha cilmulfiqhi ayaa la waxaa kaloo la yidhaha cilmu اlaxkaam cilmu اlaxkaamna waa la yidhaha cilmu اlfiqhina waa wastimdaaduhu cilmigan ku tiirsanaanshadiisa iyo meesha laga soo qaatou ku tiirsan yahay min alkitaabi kitaabka ilaahay wey qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey ayuu ku tiirsan yahay wasunnati sunnadii wey meesha laga soo qaatou ku tiirsan yahay sunnada waxaa loola jeedaa axaadiistii nabigeena salى اllahu calayhi wasalam واlإجmaaعi iswaafaqa culimmada iyo masaa'ilkii culimmadu ay isku waafaqeen oo ay ku ijmaaceen iyo walqiyaasi qiyaas qaadashada qiyaas qaadashada isagana waa masaa'ilka uu ku dhisan yahay ama meelaha tashriica yacni sharciga laga qaato waxaa ka mid a qiyaas qaadashada qiyaas qaadashada maxaa loola jeedaa yacni qiyaas qaadashada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa xamlu amrin macluum calaa milihi waa شhay diinta laga ogaaday in lagu xambaaro عalىa milihi isagoo kale in la yidhaha waxaanaa diintu noo sheegtay wixii la midka ahayna waa uga qiyaas qaadanayna in la yidhaaho waxaa ka mid a ah xadiiskii nabiga salى اllahu alayhi wasalam bukhaariyo muslim ay warinayeen min xadiisi cabdillahi bni cumar xadiiskii cabdullahi bni cumar farada rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin aw saacan min shaciir nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu farad yeelay zakaatulfidriga in lagu bixiyo suus qamadi ah ama suus timir ah dee intaas bismiyaa lagu bixin karaa timir iyo wax kaloo lagu bixin karo ma jiraan waxaa looga qiyaas qaatay wixii la mid ah oo ah jamiicu lmadcuumaat waxyaalaha raashinka laga dhigto dhan oo la quudaysto quutulghaalibka ah ayaa looga qiyaas qaatay waxaa soo gelaya ganleydii masagadii beriiskii wax walboo bini aadamku quudaysanayo waa qiyaasa le waxaa kaloo qiyaaska ka mid a aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi in الذiina yaأkuluuna أmwaal اليatاamى ظulmا inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslowna saciira ilaahay markuu maalka agoonta ka hadlayo wuxuu yihi kuwa maalka agoonta cunaya caloolahooda waxay ku cunayaan dhimbilo naara naarta saciirana way geli doontaa